bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala nabiyina muxamedin wacala alih wasaxbi ajmaciin ama bacd ilahi subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa biasmail xusna wa sifaati alculaa inuu maaragtay khayrka na waafajiyo siduu ilahi subxana watacala jecel yahay caawa ikhwatii fi llaahi masjid furqaan almubaarak khayrkiisa ayaa aad u batay ilahi subxana wa tacala inuu noo ziyaadiy aan weydiisanaynaa waad garanaysaan muctamarkii mar dhow uu noo dhammaaday haddana sheekh cabdiraxmaan maarata mursal baa noo yimid oo duruus dhan ku dhameeyey haddana bifadli illahi haddana culimo kaloo socota ba haddana noo yimaadeen khayr allaha siiyo hadda cilmiga waa la doontaaba waagi hore asalku ahaa inay cilmiga loo hadda cilmigii oo socdaa noo imanay ma ka faa'idaysanaysaan baa maaragtay nalagu baryayaa hadda maxaa noo yimaadeen culimadan sheekh maxamed idriis oo isagoo ad garanaysan waa reer bambaasa qayb ka mida weeyaan lakiin akhunaa maarata sheekh maxamed cabdisamad sheekh axmed cabdisamad iyo akhunaa sheekh xasan ibraahim maxamed oo abu xasaan ku magac dheer ayaa xalay noo yimaadeen ilaa ilaa iyo habeenka khamiistan way nala joogayaan caawa iyo habeen dambe iyo habeenka ku sii xiga insha allahu tabaaraka watacaala mawduuc bay culimmadu ay wadeen oo runtii aan is leeyahay waa mawduuc muhiima oo meel kastoo la joogo muslimiinta oo dhan khaasatan innaga ay tahay macnaheedu walaaltinimad walaaltinimadka diiniga iyo muhimadda ay leedahay iyo qofka muslimka inuu arrintaa ilaaliyo oo diin uu ilaahay ugu dhowaado uu ka dhigo ayay walaaluhu markaa culimmadu iyay garteen mawduucaasan wadnaa ilaa iyo meelo badanna way ka soo daraasaynayeen qaababka marka caawa qayb ka midu noqon habeen dambana qayb ka mid a ah, habeenka khamiistaana waa dardaaran iyo maaragtay iyo noqonhaya hadduu ilahay yidhahdo caawa markaa labadan sheekh baa noogu qoran sheekh axmed cabdisamed iyo sheekh maxamed idriis markaa laba qaybood weeyaan marka alukhuwa alislaamiya ama walaaltinimadka diiniga islaamka weeyaan ciwaanka koobaad guud ahaaneed baan ujeedaa marka labada qaybood ay kala qaadanayaan sheekh axmed cabdisamed baan u hormarinaynaa isaga waxa weyaan qaybtiisu waa walaaltinimadka diinigaa ah, muhimadda ay leedahay iyo midhaheeda walaaltinimadku midha ay leedahay ahmiyadda ay leedahay markii sidaa ay tahay loo mariyo midhay dhalaysaa midho ayay dhalaysaa midhaheeda iyo muhiimadda ay leedahay ukhwada diin waa diiniga kadibna waxaan usoo gudbinaynaa sheekhana sheekh maxamed idriis asna wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha xoojiya muqawamaat maarata alquwa alislaamiya waxyaabaha xoojinaya walaaltinimadka diinigaa waxaa xoojiya ee maaragtay taageera ee kobcinahaya ayuu asna marka insha allahu tacaala ayuu ka hadli doonaa marka habeen dambana qayb kale oo isla ukhwada habeen ku xigtana waa dardaaran iyo gabagabadii weeyaan marka awalan waxaan leeyahay soo dhawaada culimmada tawaduc iska maaragtay cilaankan uu naga yaraa maanta oo wakhti dambe ayaan brogramka isku soo xidhxidhnay wixii duhurka ka dambeeyey baad weliba sagaal saacagaheedii ahayd waa inta cilaanka gaadhay weyaan habeen dambe insha allahu tacaala iyo wixii ka dambe ayaan u diyaargaroobaynaa berri ayaanu maratay cilaanka si fiican u samaynaynaa hadda waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka akhuna sheekh axmed cabdisamed maxaan leenahay iyo maaratay qaybtii koobaad inuu insha allahu tabaaraka watacaala uu maaratay noo bilaabo hadduu ilah yidhaahdo insha allahu tacaala idinkuna gaadhsiiya aanu isgaadhsiina ninba nin ha gaadhsiiyo rag iyo dumarba isku mid baa loo wayahay waa loo wada baahan yahay khuwada diiniga iyo islaamka iyo wacdiga iyo waanadaba wax kaleba haddaada qaadanin joogitaanka keliya aad joogti qalbigaada ayaa ku degahaya culeysyaal badan baa kaa dhacahaya insha allahu tacaala alla falyatafadl sheekhana mashkuuran maajuuran insha allahu tabaaraka watacaala bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabih wman tabicahum biixsaani ila yowmi اddiin ikhwati alkiraam sida uu sheekheenu sheegay sheekh cabdiraxiim mowduuca guud ee nadwadu waxa weeye walaalaynta bulshada iyo zuulinta waxyaabaha fasaadinaya walaalnimada oo waxu dhimaya oo aynu insha allahu tacaala laba habeenna si toosa u wadi doono habeenka dambena dardaaran iyo khatinkiisa uu noqonayo marka waxaynu ka dhigaynaa qaybta koowaad ahmiyadda ay leedahay walaalnimada muslimiinta u dhaxaysa oo dar alla ah iyo aahaarteeda raadadkeeda ama miraha laga guranayo markii sida ay tahay loo hirgeliyo wax ka mida inaan tilmaano ugu horeyn rabbigeen subxaanahu watacaalaa wuxuu yidhi inama almu'minuuna ikhwatun aslixuu bayna akhawaykum waataquu llaha lacalakum turxamuun dadka mu'miniinta ah walaalo weeyaan wax kale isuma aha ee xiriirka ka dhaxeeya waxa weeye walaalnimo keliya colaad iyo isnacayb iyo wax kale midna ma aha waa xiriir ku kooban walaalnimo qofkii wax kala sheega oo annaga iyo qole hebla ama deegaan hebel ama koox hebla oo muslimiinta ka mida col baa nahay iyo iskuma fiicnin iyo waa khalad xiriirka marba laba qof oo ashahaata ka dhexeeya waa walaalnimo keliya xagga ilaahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wakunuu cibaad allahi ikhwaana kamaa amarakum almuslimu akhulmuslim addoommada ilaahayow waxaad noqotaan walaalo siduu ilaahay idiin faray walaalo u noqda waayo muslimku waa muslimka kale walaalkiis culimmadu waxay yidhaahdeen naska xadiidka macnihiisu waxa weeye ilaahay addoomma u noqda oo saad addoomma u tihiin ula macaamila mu'miniintana walaalnimo kula macaamila oo inaad walaala tihiin sideed ula dhaqma waayo xiriirka ka dhexeeya labada mu'min waa walaalnimo keliya intaa waxaa ka sii xeel dheer oo xadiiska nebigu uu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inay isku hal jir oo kale yihiin hal qof jirkiisu sida uu isku midka u yahay oo kale ayay ummadda mu'miniintaahoo dhani isku hal jir u yihiin wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraxumihim wa tacatufihim mathalu ljasad إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى xadiidka macnihiisu waxa weeye mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir oo kale marka laga eego dhinaca kalgacaylka ka dhaxeeya say isugu naxariisanayaan iyo caatifaday isu hayaan hal jir oo kaley la mid yihiin oo haddii xubin ka midii xanuunsato inta kale oo jirka ahi ay la wadaagayso xanuunka iyo qandhada iyo soo jeedka hurdala-aanta xanuunku ku ridayo way la wadaagayaan oo waxaad og tihiin qofka madaxa xanuunayo ama wadnuhu xanuunayo ama eh, maxaan idhaahdaa eh, beerku meesha xanuunaysa keligaabaa xanuunsana adigu iska rafaad ma aha qofkii oo dhan baa la wadaagaya xubinta xanuunaysa dhibta haysata inta kalena way la wadaagaysaa xadiidkan mar uu sharxay ibnuljawsi wuxuu yihi raximah ullahu tacaala sida uu jirku u kulmiyo xubnihiisa oo uu isugu hayo oo ay u wada suran yihiin xubin kasta ay u suran tahay jirkaas ayaa iimaankuna wuxuu isu hayaa oo uu u kulmiyaa dadka mu'miniinta ah oo sida xubnuhu jirkan ay ugu xirxiran yihiin ayaa iimaanka mu'miniintu ugu xiran yihiin marka saasaa isku duubnidaa keenaysa marka hal jir oo kalaa laga soo qaado waxaa ka sii xeel dheer aayadaha qur-aanka ina tusayaan inay isku hal naf oo kale yihiin hal qof nafta ku jirta oo kalebay la wada mid yihiin rabbigeen wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum nafihiina ha dilinina sida daahir ibnu cashuur uu yidhi ujeeddadu ma aha nin walbow adigu ha isdilin ee waxa weeye qaarkiin yaanu qaarka kala dilin qofka qof mu'mina oo walaalkiisa dilay waxaa qur-aanku ka dhigayaa qof naftiisii dilay oo kale inaad naftaada dishid laguma ogola min baabi awlaa laakiin naftaada ha dilintan waxaa looga jeedaa walaalkaa ha dilin haddaad dishidna nin naftiisii dilay baad la mid tahay aayadaha kale waxaa ka mida qowlahu tacaala walaa talmisuu anfusakum nafihiina ha ceebaynina loogama jeedo adigu ha iscaayin aniguna casbaanahay anigu caynkaasaan ahay loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa qaarkiin yaanu qaarka kala ceebaynin oo caayin qofka naf walaalka caayay waxaa laga dhigay qof naftiisa caayay oo kale xiriirka adaygiisu inta uu la egyahay waa walaalo waa isku hal jir waa isku hal naf intaa wax ka dhow ma jiraan nin sheekha wuxuu iigu sheekeeyey magaalada nairobi ayaa nin joogay wuxuu ii sheegay nin baa xanuunsaday markaasaa xanuunkiisii la garan waayo aad markii loo baaray natiijadii waxay noqotay ninkan unugyada jirkiisii ayaa isgaran waayey jirka waxaa ku jira unugyo wixii ku soo duula oo dibadda uga yimaada ka difaaca oo qariib ah oo jirkan soo gala marka qayb ka mida unugyadii oo ah qaybtii difaaca ayaa unugyadii kaleoo jirka garan weyday markaasay weerar ku qaada marka unugyadii jirkiisiibaa dagaalamay marka see loo daaweeyey marka jirka xubin laga bedelo beerka wadnaha keli markii meel wax laga bedelo daawaa la siiyaa daawadaasi waa inta qofkaasi nool yahay oo dhan buu qaadanayaa muhiimadeedu waxa weeye inay isbarto xubnaha jirka unugyada jirka difaacaya iyo waxaan ku soo kordhay oo dibadda kaga yimid oo xubnahani ay la diriri lahaayeen ayay dawadani isbaraysaa oo waxay u aqoonsanaysaa inuu jirka ka mid yahay haddii dawadaa laga joojiyo weerar bay ku qaadayaan marka intuu nool yahay oo dhan waa wadayaa dawadaas marka shacabka soomaaliyeed dhab ahaan waxaa la dhihi karaa xanuunka ninkaas ku dhacay bay qabaan walaalnimadii iyo isku jirnimadii iyo isku nafnimadii ka dhaxaysay bay garan waayeen waxay isu maleeyeen inay col isu yihiin markaasay dagaalameen soomaali marka maanta waxay u baahan tahay in la siiyo daawo isbarta inay walaalo yihiin sida jirka qaybta lagu rakibay dawada isbaraysa loo siinayay ama ninkaa xanuunsaday dawo qurbacyada ama unugyada jirkiisa isu barta sida loo siiyey baan u baahannahay daawadaas marka waddankee lagu soo sameeyey daawada isbaraysa xiriirka ka dhexeeya bulshada soomaaliyeed oo isgaran weyday oo isdilaysaa daawadaas xagga ilaahay bay ka timid subxaanahu watacaala dhinaca rasuulkay ka timid calayhi salaatu wasalaam daawadaasaa waxaa la rabaa qof kasta oo soomaaliyeed in lagu duro oo weliba in uu ku biskoon karo la siiyo qof baa xanuunku ku wan yahay oo u baahan in la siiyo kuura culus qofna nus weeye oo nus mid buu u baahan yahay qofna xoogaa yar buu qabaayo xoogaa baa la siinaya qofna ka horta kaliyuu u baahan yahay inaan xanuunku ku dhicin waxaa jira oo aan ka bartay dhakhaatiirta iyo dabargoyn marka xataa marka la daweeyo daawo dabargoysa in loogu daro weeye kullina waa qur-aanka iyo xadiiska ku yaalla marka waxaan u baahannahay aniga iyo culimmada meeshaan fadhida iyo jamaacada masjidka iyo bulshada magaalada mombaaso degan iyo soomaali weyn meel ay jirta shanta qaaradood daawada inaan wada qaadanno oo qof walba kuurada uu u baahan yahay ka qaato kaan jiranayni uu ka hortag qaato weliba aanu dabargoynna qaadanno si aysan mar dambe noogu soo noqon baan u baahanna oo aan fahamno xaqiiqada xiriirka naga dhexeeya iyo inay walaalnimo tahay intaa haddaan isla fahamnay waxaynu ka xusaynaa dhowr arrimood waxyaabaha ina tusaya ahmiyadda ay leedahay walaalnimada mu'miniinta ka dhaxaysa waxyaabaha aynu soo qaadayno waxaa ka mida nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu u soo haajiray magaalada madiina shaqada koowaad oo uu qabtay waxay ahayd ismaha masjidka almasjid annabowi ayuu dhisay tilaabada labaad oo uu ku xejiyena waxay noqotay asxaabtii buu walaaleeyey bayna almuhaajiriina waalansaar ayuu labalaba u walaaleeyey calayhi salaatu wasalaam weliba walaalnimo halku dhag iyo afkaa ma ahayne walaalnimo la isku dhaxlayay ahayd walaalnimo dareenka gashay oo caqliga gashay oo dhaqanka gashay bay noqotay oo dadka suluugoodii iyo habfakarkoodii iyo habnololeedkoodii oo dhan bedeshay walaalnimadaasi waxay noqotay walaalnimo nin uu ku yidhaahdo kii lala walaaleeyey magaalada ragga u xoolo badan baan ka mid ahaya nusqaada xoolahayga laba xaas baan leeyahay aan mid kuu furo ee markay kuu xalaalowda guurso walaalnimo waxay noqotay sida taariikhda lagu wariyey rag dhaawaca in biyo loo keenay oo sakaraada nin ka mid ah oo uu yidhi hebel baa iga darana sii oo hebelkiina marka loo geeyo uu yidhi hebel baa iga darana sii oo raggii intay tiradoodu ahaydba ninna isagoo aan cabbin biyihii ay naftu ka wada dhacday marka naftii iyo maxaa la isu huray maalkii waxaa la isu huray xaasaskii raggani biyo ay u dhimanayaan bay walaalahood u dooreen waa tilmaanta uu ilaahay ku ammaanay nimanka la yidhaahdo ansaar wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waxa ay gaajo xataa hadday u qabaan walaalahood bay naftooda uga doorayaan waxa yaroo ay haystaan oo u baahan yihiin walaalahood bay u doorayaan intay naftooda ka qaadaan waxaa dhacday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in nin ku soo hoyday marti ah oo uu xaasaskiisa yidhi maxaad haysaan markaasay kulligood waxay yidhaahdeen ma hayna wax aan ahayn biyo asxaabtii buu ku yidhi yaa ninkan ii marti gelinaya markaasaa nin yidhi ansaariya aniga ninkiibuu kaxeeyey xaafaddiibuu geeyey gabadhiibuu wuxuu ku yidhi xaaskiisa ahayd maxaa haysaa martidii nabigaan wadaaya alaisalatuwasalaam markaase waxay tiri caruurta cashadooda mooy wax kale ma hayo wuxuu ciyaalka farsameeyo inaga seex way seexisa dabadeed wuxuu yidhi waxaad samaysaa cashada soo dhig soo fariiso faanuusta sidii qof hagaajinaya iska dhig bakhtii demi gebigeedaba sidiiba yeesha waxaa la doonayaa xoogaagan yarkaa cashada inuu keliga cuno oo la isaga dhiga in lala cunayo waa loo sheekaynaya sidii dad wax la cunaya waxay rabaan keligii inuu xoogaagaa cuno nabigu calayhi salaatu wasalaam subaxdii markuu ninkii arkay saxaabiga ah wuxuu ku yidhi ilaahay subxaana watacaala xalay saaad samayseen adiga xaaskaagii ilaahay waa ku qosla mise wuu la yaabay hadal noocaas oo kale ah buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caruurtiisiibuu gaajo ku seexiyey isagiiyo xaaskiisiina gaajay ku seexdeen si ay walaalkood ugu dooraan waxa yarkaa inuu cuno halkaa walaalnimo gaartay bay ahay marka tilaabada labadan tilaaboo nabigu isku xijiyo calayhi salaatu wasalaam oo midi ay ahayd dhismaha masjidka midda ku xigtana ay ahayd walaalaynta waxay yidhaahdeen waa macnaha hadalkii ilaahay oo ahaa wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay xarigiisa si wada jira u qabsada oo marna ha kala teginina xiriirkii mu'miniinta iyo rabbigood ka dhexeeyey ayuu nebigu dhidibada u aasa calayhi salaatu wasalaam oo uu ramsi u ahaa dhismaha masjidku markii uu kaa ka soo jeestay oo mabda'a koowaad ahaa mabda'a labaad buu u gudbay oo ah xiriirka mu'miniinta dhexdooda inuu adkeeyo oo ah walaalayntan uu sameeyey marka mabda'a shahaadada labadeeda dhinac oo ah ilaahay cibaadada keligii in la siiyo oo aan cid kale lala wadaajin nebigana calayhi salaatu wasalaam la rumeeyo oo la raaco tiirkaas marka laga soo gudbo ama mabda'aas mabda'a kale oo loo gudbayaa waxaa weeye mabda'a dadka arintaas ku walaaloobay oo isku raacay in la walaaleeyo oo la isku xiro sida ilaahay u yidhi in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanu marsuus ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa iyaga oo isku duuban jidkiisa ku dagaalama iyaga oo hal saf ah oo aad moodid dhisma isi saarsaaran oo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda mu'minku mu'minka kale wuxuu u yahay dhismaha oo kale dhismaha markii buluketi ama jaajuur waxa u taqaanid ama labanba la isi saarsaaro soo isqabsan mayo isku dhegi mayo nebigu saasuu farihiisa isu dhexgashay oo shabaka bayna asaabicihi buu yidhi asxaabigu farihiisu saa isu dhex gasho xoogga ay isugu duuban yihiin buu cabirayay dadka marka ilaahayna waa inay si xooga ugu xiran yihiin iyaguna waa inay si xooga isula xiran yihiin marka qur-aanku wuxuu aayaddani isku dartay ilaahay ku xiraada idinkuna isku xiraada kala reebin arrimaha kaleo ina tusaya ahmiyadda waxaa ka ah waxaa la ina amray inaan samayno wax kasta oo mu'miniinta xiriirkooda xoojinaya oo walaalaynaya oo isjeclaysiinaya waa la ina amray intaan ka awoodno waxaa la ina ka mamnuucay inaan ku kacno wax kasta oo walaalnimada dhaawacaya ama daciifinaya ama mu'miniinta kala fogeynaya waa la xaaraameeyey waxaa nebigu gaarsiiyey caleyhi salaatu wasalaam saddex haddaad tihiin laba yaanay gaar u faqin saddex haddaad tihiin laba idin ka mida yaanay gaar u faqin maxaa rasuulku diidayaa in wax galaan oo isdhaho ma aday ku caayayaan ma aday kuu tashanayaan intaasaa qalbigiisa loo diidaya sida dadkaas walaalnimadooda iyo midnimadooda loo ilaalinayo intaasi waxaan kaloo ku dari karnaa marka dadkaasi waa bani aadamo way gafayaan oo iyagoo saa walaalo u ah mid baa kan kale ku xadgudbaya ama koox baa koox ku xadgudbaysa ama qabiil baa qabiil ku xadgudbaya waa ilma aadano gafkaasi tilmaam buu u yahay kullu bani aadama khataa weliba gaf wuu gafaa ma aha waa gaf badane marka way khaldamayaan inta khaldanta waxaa u wanaagsan inta ka soo noqota khalad walaalnimada waxu dhimaya hadduu dhaco oo la isqabto ilaahay wuxuu amar ku bixiyey labada isqabatay inay heshiiyaan waa amar waxaa kale uu ilaahay amar ku baxshay mu'miniinta kale inay labadaa heshiisiiyaan iyagu inay heshiiyaanna waa ku waajib kuwa kalena inay heshiisiiyaan baa waajib ku ah sida loo ilaalinayo walaalnimadaas markaasuu weliba ilaahay iyo rasuulku calai slat salaam ajar weyn u ballan qaadeen ciddii ka shaqaysa dadka walaalayntooda iyo heshiisiintooda ahamiyadda mawduucan waxaa ku tusaya qofka dadka heshiisiinaya waxaa nabigu u fasaxay caleyh isalaatu wasalaam inuu xataa been sheego siuu dadka isugu soo dhoweeyo beentu waxaad ogtihiin inay ka mid tahay dembiyada kabaa'irka ah calaamadaha munaafiqiinta lagu yaqaana ay ka mid tahay oo nebigeennu uu yidhi mu'minku sidiisaba been ma sheego beentii sidaa u liidatay ayaa loo fasaxay si uu dadkaas walaalnimadooda u soo celiyo ama u adkeeyo ama waxa soo dhexgalay meesha looga saaro qiimaha walaalnimadaas iyo isjacaylkaas iyo isku kalsoonida mu'miniintu leedaha aawadeed baa camalkii sidaa u xumaa ee beenta ahaa loo fasaxa dhinac kale markaan idanka tuso nabigeenna calai sala slam wuxuu yidhi dira diraalaha dadka isku dira jannada maba galaba gebigiisuba oo waayo dad ilaahay walaalnimadooda iyo midnimadooda iyo kalgacaylka ay isu hayaan uu jecel yahay oo uu amray oo uu mabda'a labaad ka dhigay ayuu isku dirayaa oo kala goynayaa dadka ilaahay isu jeclaysiyo isku xiroo walaaleeyey ayuu colaad dhex dhigayaa marka jannaba maba gelayaba ama laba qabiil ha isku diro ama laba qof ha isku diro ama laba kooxood ha isku diro janno il saari mayo caleyhi salaatu wasalaam naarta ayuu mutaysanaya waxay ku tusaysaa qiimaha walaalnimadani ku fadhido waxyaabaha ina tusaya waa tiro badan yihiin waxaan uga gudbaynaa si kooban himaarta ama miraha walaalnimadaas ka dhalanaya adduunyada aakhira waxaa ka dhalanaya waa fara badan yihiin laakiin waxaan rabnaa dhinaca maadiga ah mirihii ka dhashay walaalnimadii nebigu sameeyey inaan keliya kusoo gebagabeeyo oo aan shiikha uga baxo culimmadu waxay yidhaahdeen afartan arrimood ayaa mirihii muslimiintii hore ka gurteen ugu weynaa walaalnimadii iyo isku duubnidii nebigu ka shaqeeyoo sameeyey caleyh isalaatu wasalaam midda koowaad waxay ahayd magaalada madiina waxaa nebiga la deganaa caleyh isalaatu wasalaam iyo muslimiinta yuhuud saddex qabiil ah munaafiqiinna way la deganaayeen oo islaamnimo sheegtay laakiin gaalo ah dhab ahaan oo yuhuudda la shaqaynaya xooggooda waxay isugu geynayeen mu'miniinta inay isku diraan inay niyad jebiyaan inay diinta nacsiiyaan inay khalkhal geliyaan wax kastoo dhib u geysanaya ka hagran mayn iyagoo yuhuudda ay iskaashanayaan yuhuuddana waa ogtihiin waa dad makri iyo dhagar iyo shirqoollo badan oo caan ku ah munaafiqiintuna shaqadooduba waa inay mu'miniinta lugooyaan oo jillaafeeyaan laba qolo oo aad cadow u ah oo aad u khiyaano iyo shirqool badan bay ahaayeen muslimiinta meel ay ka galaan bay waayeen waayo waa dad saa isugu duuban kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda meel la isaga diro wax kasta oo ay sameeyaan qur-aan baa kusoo degaya xadiis baa nebigu kaga hadlaya meel laga gala ma leh arintaa waxaa sabab u ahaa walaalnimada iyo isku kalsoonida iyo isjacaylka dadkan dhex taalay laakiin innaga habarkuuley baa isku keen diri karta hubka qaata kala yaaca labada isugu jecel caawa waa la isku diri karaa waayo walaalnimadeenna iyo isku duubnideenna iyo isku kalsoonideenna iyo isjacaylkan isu qabnaa daciif ah ilaahay baa loogu dhowaanaya walaalnimadan marka si aan cidina isaga keen hor keeni karin inaan nebiga iyo asxaabtiisii arrintan kaga dayano baan u baahannaha caleyhi salaatu wasalaam soomaali meel ay joogtaba arrinta labaad oo ay sheegeen waxa weeye cadowgii dibadda ka soo duulayay oo aada u fara badnaa oo mararka qaarkood dhowr iyo toban kun ciidanihii ay magaalada madiino isugu yimaadeen oo ay u dhammaayeen reer marka oo quraysh iyo axaabiishteedii isku wadata iyo qadafaan iyo qabaa'ilkii carabtii reer baadiyaha ahayd oo aad ka u faraha badnaa iyo yuhuuddii magaalada deganayd oo gaashaanbuur la'a gaalada iyo munaafiqiintii oo gudaha kaa khalkhalinaya sirtaadana bixinaya intaasoo isu timid weeye duulaankaa dibadda ka yimid oo xooggaa leh waa loo babac dhigay oo la doonaya in lagu tirtiro muslimiinta isku duubnidaasaa sabab u noqotay waxaa laga yaabaa ciidanka muslimiinta u dagaalgelayay in afar goor laga badnaa afar laab in laga badnaa ama kasii badan waa loo babac dhigay isku duubnidaasaa sabab ahay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa magaaladan madiina magaalo yar bay ahayd dhaqaalaheeduna kooban yahay dadkii deganaa dad ku tiro dhow baa ka dul yimid oo socoto ah oo aan wax sidan magaaladaa yari waxay awood u yeelatay dadka intaa fara la eg oo aan waxba sidan inay dusha u ridato noloshooda oo ay xambaarto magaalada madiina nina gaajo ugama cararin nina gaajo uguma dhiman waa lagu gaajooday waa lagu rafaaday rag baa gaajo la suuxayay arad baa ka dhacay cagacadaan baa diinta loogu shaqaynayey rag baa gaajo nebigii caleyh salatu salaam iyo abuubakar iyo cumar oo nin walba gurigii gaajo darla la fadhii waayey baa midbashow iska u soo baxay saa labaa is heshay say haddana nebigiioo socda iskaen war maxaa idin soo saaray say dheheen gaajaan guriga la joogban si anna gaajaa isoo bixisay heerkaasaa la gaaray saasoo ay tahay qofna gaajo ugama dhiman qofna gaajo ugama cararin walaalnimada iyo iitaarka aan ka soo sheekaynay oo wax walba la isu hurayo baa wuxuu keenay culayska inay madiina dusha u ridato innagana toban qoys hadday soo qaxdo waxaa laga yaabaa magaalada dhan inaynu qaadi weyno oo aynu cabaad iyo halla qaaraanta isku nafta inagu qabato qodobka u dambeeya diinta islaamka ee shanta qaaradood ku baahaday dadka sababta u noqday ee saldhigga u noqday ee baahiyey kadibna halkaa dadkii ka dambeeyey ka sii ambaqaadeen waxay ahaayeen dadkaa nebigu u walaalayo caleyh isalaatu wasalaam oo inta kale aasaaska u ah oo ay ku dul dhisantay iyaga oo nool asxaabta nebigu ayay u gudbeen afrika oo u gudbeen yurub oo badda ka tallaabeen oo eeshiya cumqigeeda galeen ilaa iyo indiya iyo baakistaan qaybo ka mida ah ay gaareen asxaabtii weli qaar nool yahay dadkaasi waxay ahaayeen dadka waqtiga sidaa u gaaban sababta u noqday diinta islaamku inay dhulka intaa la eg ay markiiba gaarto oo shucuubtii deganayd ay soo wada islaamto walaalnimadaas mirihii ka dhashay bay ahayd kuwa aakhiro in ilaahay ku jeclaanayo in ilaahay hooskiisa lagu harsanayo in iimaankaagu uu kaamil ku noqonayo in ilaahay e, e, mimbar nuura ah uu kugu fariisinayo in janno lagu helayo waxyaabaha fadaa'ilka iyo khayraadka ee laga dheefayo oo kale ka sheekayn mayno laakiin min anaaxiya almaadiya waxyaabaha la taaban karo afartaasaan kusoo koobaynaa intaasaan kaga baxaya wsala allah waslama cala nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin jazahu llahu khayr aljaza akhuuna sheekh axmed cabdisamed khayr allaha siiyo khulaasadaas nuxurka uu ku soo ururiyey qaybtii koobaad oo ahayd muhimada ay leedahay walaaltinimadka iyo midhaheeda waxaan u malaynayaa waana maartay aad runtii u dhadhamaysay bay ahaydoo tacliiq badan uma baahno tusaaleyo uu bixiyey iyo nabiga caleyh isalaatu wasalaam qaabku u bedelay oo camali oga dhigay iyo sida tallaabooyinka isku xigay uu qaaday kadibna tallaabooyinkuu qaaday amaradii iyo midhihii ay keentay xooggii iyo awooddii ama dhinac maadi ha ahaato ama macnawi ha ahaato difaacii magaalada madiine wada difaacdeen nashr maaratay islaamka faafitaankiisii rubculqarni ibnu kaiir wuxuu leeyahay yani rubcuqarni wax dhan buu le shan iyo labaatan sano ayaa caalamka min qarbihi ilaa sharqiyihi bay ku gaadhsiiyeen buu leeyahay maaratay muslimiinta midnimadana sidaa ku gaadheen iyo amaradeed weeyaan waxaan kusoo wareejinaynaa qaybta labaad oo mawduucu ka koobnaa ahayd midnimadkaas ama walaaltinimadkaas diiniga muhimadaas leh iyo midhahaas leh waxyaabaha xoojiya oo tiirarka u noqon kara oo adkeeya oo dumitaanka iyo daciifnimadka ka ilaalisa muqawimaad la yihahdo iyo wixii ku saabsan sheekhena sheekh maxamed idriis baa markayaanu kusoo wareejinaynaa falyatafadal baarak allah fiik alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sala <clears throat> allah wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed wclى alihi wصaxbih wslma tasliima kasiira ilى ywm اddin ama bacd mowduucan waa mowduuc muhima oo had iyo jeer in laga hadlo ay tahay la xusuusiyo muslimiinta maxaa dhacay yani jiritaankooda sida haddaba sheekh axmed uu af ku dhiftay jiritaankoodii muslimiintu inay jiraan oo baaqi noqdaan oo diintii ilaahay subxaana wa tacaala ay gutaan tiirarkay ku aasan tahay ama ku taagan tahay waxaa ka mid ah walaaltinimada haddaanay walaaltinimadaasu jirin ma jirayaan muslimiintu jiritaankoodu eh, wuu daciifaya ama ma jirayo <clears throat> anigu waxaan si kooban u tilmaamayaa dhowr qodob ama dhowr tiir oo ka mid ah tiirarka ay ku taagan tahay walaaltinimadaas diin ahaan ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aan kariimka ah uu inoogu bayaaniyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu ku tilmaamay axaadiis fara badan <clears throat> afar ama shan tiir baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala tiirka u horeeya yacni waxa weeye jacaylka jacaylka dadka mu'miniinta ah ka dhexeeya ama la rabo inuu ka dhaxeeyo ilaahayna subxana wa tacaala uu dhex dhigay oo ay inama almu'minuuna ikhwa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalahaas kalgacal inay isu qabaan oo isjecel yihiin jacaylkaasuna shardi uuba u yahay iimaankoodii inuu dhammaystirmo oo nebigu calayhi salatu salaam uu leeyahay laa yu'minu axadukum xat xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi ma rumaynayo midkiin ama iimaankiisu dhab ma noqonayo iyo xaqiiq maba noqonayo oo iimaankaagii baaba shiki ku jiraa haddaadan qofka walaalkaa ah ee muslimka kula ah ee iimaanka kula wadaaga aadan jeclayn oo waxaad naftaada la jeceshahay aadan isaga la jeclaanin haddii taa la helo walaaltinimadii waa jiraysa haddii taasu go'do walaaltinimo ma taagnaan karto haddaad walaalkaa necab tahay haddaad ximiso haddaad ka fogaato haddaad hajriso haddaad goyso haddaad la dagaasho walaaltinimadii waad daciifaysa saas darteed buu nebigu calayhi salaam wax allaale wixii jacaylkaas iyo kalgacalkaas goynaya gaalnimo uu ku tilmaamay islaamkiioo laga tegayo laa tarjicuu bacdii kufaaran laa tarjicuu bacdii dullaalan oo maxaa samaynaa yardribu bacdukum riqaaba bacdi ninka qaar kaluu dilaya waxaa jacayl isuma haysaan waa isdilaysaan maxaa gaarsiiya inaad isdishaan kalgacalkiinni waa meesha ka maqan qofaad jeceshahay ma dishid qofaad iimaan iyo walaaltinimo iimaankaaga inuu ku xiran yahay jacaylkiisa ma dilaysid mana xumaynaysid marka jacaylku bal iimaanka nabigu alayh sala slam wuxu shey inaanba la dhadhaminayn haddaanu jacaylkaas walaalkaa u yan jirin iimaankana guntinka ugu adag inuu yahay awthaqu cura aliimaani alxubu fi llahi walbuqdu fi llah mule nabigu alay sala iimaanka meesha ugu adag ama guntintiisa ugu adag waa inaad ilaahay dartiis jeclaataan macaanka iimaanka ma dhadhaminaysa alaaun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan waxaa ka mida an yuxiba almara laa yuxibu ila lilah ilahay dartiis keliya qof inuu u jecel yahay aanu wax kale u jeclayn buu iimaankaba ku dhadhamin karaa qodobka labaad ama tiirka labaad waxa weeye alwalaa waa inuu xigto u yahay inuu u gargaaro inuu u hiiliyo hiil walaalkiis inuu walaaltinimadu ay ku waajibinayso inuu inuula taagaya haddaanay jirin isu hiilin ma jirayso walaaltinimo ma jirayso walaaltinimo dhabahay ma jirayso mana taagnaan karto way kala gogo-ayaan dadka muslimiinta ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd inamaa waliyukum allahu warasuuluhu wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna الصalaata wayu'tuuna الzakata wahum raakicuun ilahi subxana wa tacala wuxuu le wain istansaruukum fi اddiini facalaykum الnasr walaalihiin hadday hiil iyo idinka baahdaan ama idin weydiistaan inaad u gargaartaan inaad u gargaaraysaan markaa dadka muminiinta oo dad isu gargaara oo isu hiiliya oo walaalaha oo halkan lagu cunayo oo lagu baabi'inayo Eh, ma joogi kartid mana deganaan kartid xasiloonina kuma noolaan kartid oo waati hadda sheekhuu noo sheegayay muhiimaddeeda inay tahay waaba hal jasad hal jir wey see jirkaagiioo qaybi ay go-an tahay ama taahayso ama xanuunsan tahay adigu aad u raaxaysan kartaa laakiin maanta waxaan arkaynaa dadkii muslimiinta ahaa meelo badan oo dhibaatooyin ay ka gaarayaan wamaa amru xalabin canna bibaciid arintii ka dhacaysay hadda suuriya walaalaheen ciraaq ka horeysay ah, muslimiinta kaleeto oo jooga soomaaliya wixii ka dhacayay iyo meelo kaleba waxaa ka dhacaya muslimiintiina ay joogaan macnaha waxa waaye walaaltinimadii halkaas yani waxay la-dahay tiir ka mid ah tiirarka ay ku taagnayd ayaanba olayn oo ah in laysu hiiliyo haddii kale walaaltinimo ma jirayso <coughs> waxaa ka mid ah tii ku taagan tahay sabirka iyo isu dulqaadashada nacam haddaanay jirin in laysu dulqaato oo wax badan la liqo lama wada noolaan karo nololina ma jiri karto walaaltinimana ma jiri karto ya ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka ah wax badan buu nagu amray sabirka wasbir wamaa sabruka ila billah walaalka hadduu wax ku gaarsiiyo ama xataa wax kaa soo gaaraan waxaa loo baahan yahay sabir waxaa loo baahan yahay dulqaad in lala yimaado laakiin dad aanba isu dulqaadan karin oo kelimad qofka xaggan markay ka soo yeerto haw lala leeyahay walaaltinima meeshaa ma jirayso mana taallo waxaa ka mid a oo iyaduna aan ka fogeyn eh, cafwiga iyo musaamaxada iyo isasaamixidda iyo qofka wixii isagu uu sameeyo wax la mida inaadan xumaanta ugu celin ama ugu jawaabin eh, oo ilaahay subxana wa tacaala qur'aanka kariimka ah oo aad dadka mu'miniinta ah rabbi subxaana wa tacaala ugu booriyey cafwiga iyo musaamaxada iyo inaanay ka ficiltamin qofka walaalkiisa ee wanaag uu wax ku bedelo idfac bilatii hiya axsan ilahay subaa an tacfuu aqrabu litaqwa oo waxaan la rabin walaaltinimada iyo xiriirka inuu go-o lama rabo wuxuuna ku jiri karaa oo ku xoogsan karaa oo ku taagnaan karaa in lascafiyo ah, in la iscafiyo eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala u leeyahay waan tacfuu aqrabu litaqwa ah, faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah ilahay baa subxana wa tacaala muslimiintii cafiga intuu amro isagoo ajarkii bixinaya ah, dad cafido walaalka ajar baa ilahay ku sii haddaad cafido ciziba ilaahay kuu kordhin ma aha qofka walaalkaa ah oo aad cafiday inay dullinimo iyo hoosayn inay kaaga korortay ma aha ee cisi iyo sharaf baa kaaga kordhaysa taasaa ilaahay subxaana wa tacala dadka muminiinta u biiray saas darteed say ugu fududaato qofka walaalkiisa inuu cafiyo qofka walaalkiisa oo wax ka soo gaareen ama wax kaga dhacen qodobka shanaad ama tirka shanaad waa islaax oo bani aadamka yacni waxbaa dhex maraya laa shaka eena dhibaatooyin jiraya marka sulxi baa loo bega sulxiguna sidiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray faataquu allaha wa aslixuu daata baynakum leeyahay dadka mu'miniinta ah oo maxaa dhacay markii yacni beder aayaddaas soo degaysay oo xoogaa dadka mu'miniinta u khilaaf dhex maray khanaa'imta ayaa aayaddu soo degtay yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilahi warasuuli faاtaquu اllaha waaslixuu data baynikum waaطiicuu اllaha warasuulahu in kuntum muminiin ilahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faaslixuu bayna akhawaykum haddii walaalihii dhex maraan waa walaalo walaalahana waxay ku jirtaa walaaltinimadoodu in la islaaxiyo islaaxa iyo wanaag dhexdhigida iyo heshiisiintana raxmaddii ilaahay baad ku helaysaan oo ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay faaslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacalakum turxamuun imaam alqurطubi raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay markuu leeyahay ilaahay subxana wa taala walaalihiin heshiisiiya wattaquu llaha lacalakum turxamuun saasaad raxmadda ilaahay ku helaysaan macnaheeduna waxa weeye dhanka kale haddii aydinan heshiisiintaa samayn ya ma helaysaan raxmaddii ilaahay raxmaddii ilaahay maba idiin dhowaba waa idinka fogta marka barwaaqo iyo raxmad iyo roob iyo ilaahay subxana wa tacala naxariistiisii iyo dhibaatooyinka iyo colaada iyo waxaaso dhan inu ilahay idinka dhex qaado oon dhexdina naxariis ya waraxmatii wasicat kula shayin fasaaktubuha liladiina yattaquuna wayu'tuuna الزakata wاladina hm biaayatina yuؤminuun aladiina ytabicuuna الrasuula الnabiy اlumiy aladi yajiduunahu maktuba cindahm fi الtawrati wاlinjili wاlqur'an ilahay subxaanah wa tacaala raxmaddaas inuu idiin furo waxyaalahay ku xiran tahay waxaa ka mid ah heshiisiintiina eh, maanta masalan xataa dhinaca baniaadamka fiiri ilaahay subxana wa marka uu dadka mu'miniinta ah tiir ka dhigay isu hiilintoodu inay ku jirto isku duubnaantoodii walaaltinimadooda gaaladana waa dhanka kale waaladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd ah, ilaa tafcaluuhu takun fitnatu fi lard wa fasaadun kabiir ah, horanbaa hadda siddeed iyo labaatan dowladood isku xiran turkiya meeqa iridda taaganta la turkiya lagu soo darayaa eh, yurub itixaadkeeda mana loo ogolo in lagu soo daro ya sababta ugu weyna waa naga dhaqan duwan yihiin waa naga diin duwan yihiin wy maaha wax kaleeto ma ujeeda xagga islaaha tanaasulka yani waa laysu tanaasulayaa oo masaalix baa ku xiran dadka muslimiinta inay isu tanaasulaan muxuu ilaahay subxana watacala sulxiga u amray oo dadka soomaaliyeed bal hadda fiiri oo hadda walaaltinimadoodii lagu kala geynayo sou sheegay in isaga colaad colaad iyaga la dhigo maslaxadooda waxay ku jirtaa iyagu inay isu tanaasulaan haddii kale bedelku wuxuu noqonayaa inay u tanaasulaan cadow iyaga keyrkooda bay noqonaysaa bedelkaas waay waa automatic toos haddaad idinku isu tanaasuli weydaan cuquubadiinnu waxay noqonaysaa khasab inaad cadowgiinna u tanaasushaan oo isagu idin dulaysto oo isagu idiin meeriyo waxa uu doonayo isagoo idiin meeriyo maxaa dhacay idinkaa sulxigii heshiis heshiisku diiday oo waa raxmaddii haddaan sheegin raxmaddii baa laydinka qaaday markaasaa laydinku karbaash cadowgaana laydinku karbaash ya wiil yar baa idiin talinaya oo dibadaha ka yimi oo cadowgiina ayaa idin talina haddana soomaalida way ka dhexdhexaysaa waad ogti ya qabaailka iyaga laga kari layahay ina walaalaad tihiin laga dhadhicin kari layahay ya hal wiil xabashiga imanaayo iyagoonu isugu yeeraya amarka qaatuley saddexdiina oo aniga maxaa aniga ii maqli anaa maanta o dhan walaalka ah kuleh leh culimmada maanta dhan kuleh walaalo walaalo walaalo kuleh <laughs> maqlis markaad diidintaas cuquubadeeda maxay noqotay kaas yarbakaas yar baa u yeerin oo lagu karbaash haddaa idinku isu dulqaadan weydaan bal hadda fiiri yacni hadda sheekh wuxuu lahaa madiina walaaltinimadii waxay dhashay madiina inay qaaddo waa mirihii inay qaaddo dadka yimi oo dhan dhammaan inay istaacabto maxaa dhacay soomaalidu way mahmaahdaa oo waa mahmaah dhab ah oo diin ku qotonto weeye ilaan dhaqanka waa dad muslimiine waa ku yidhahaa gacal isma ciriiriyo gacal he dad isjeceli isma ciriiriyaan ya ninka carabkana saasuu ku gebiyey wuxuu yidhi lacamruka ma daqat ilbilaadu biahliha walaakina akhlaaqa arijaali tadiiqu ya dadka inay iyagu isnacaan buu dhulku ciriir u noqdaa laakiin haddii maxaba iyo isjeclaan ay jirto dhulku ciriiri maaha habeen dhoweyd baan u malaynayaa inaan soo qaadayay oo aan lahaa holland iyo denmark iyo aan tusaale u soo qaata yani gobolka waddanka dhan oo holland kow iyo afartan kun oo square kilometer waay waxaana ku nool siddeed iyo toban milyan oo ruux oo waddanka dadka u dhashay ah iyo dhowr milyan oo dibadda uga timi oo qaxooti iyo ajnabi ah masaax ahaan waxay leeg tahay baa lir gobolka galguduud ee soomaaliya halkaa gobol keliya leegtahay soomaaliya lix iyo toban gobol marka loo qeybiyo halkaa gobol gobolka galguduud waa kow iyo afartan kun oo square kilomitr isagun dadka ku noolna waa less than one million taqdiiraadka habeenka dhaweyd baan afeeftay waxaan iri yani tiradu ma aha tiro dabdi ilan soomaalidu tirooyinka wa isku khilaafta yaan la ii malayna inaan qolo yaraynayo qolona badinayo tiro go-an maaha waa laga yaabaa galguduud shan milyan ina ku noosha marka waxbaha ka xanaaqinina haddaan iraahdo hal milyan baa lagu qiyaas macnaha waa iska tusaale halkaa milyan gobolka intaa leeg oo holand ay isku mid yihiin holandna waxaa ku nool siddeed iyo toban milyan gobolkaanna waxaa ku nool hal milyan halkaa milyan maalin walba qaacbay isku haynayaan balka waran dhulka nagu cariiri buu nagu yeleey naguma filna naga durka qolo hebelay naga durka maxaa dhacay tuuladana tuuladayda waa kusoo durugteen annagiiwar meesha waaba cidla maxaa maarata yaale waaba annagoo dhan bayna qaadaa soomaali o dhan haddii laysu keenayba qaadaa bobolkan ku filay ya marka waxaa weeye walaaltinimada iyo heshiiska iyo waxwadaaga ayay walaaltinimada iyo dadka masaalixdoodu iyo jiritaankooduba ku taagayeen taasuuna ilaahay subxana wa tacala dadka muslimiinta u horseeday oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku amray eh, haddii laga soo tago kalgacalka iyo waxwadaagga iyo isuhiilinta iyo heshiiska iyo sabirka iyo cafwga iscafinta yani masalan fiiri hadda south africa hadda ka imi eh, madowga intaasoo boqoloo qarni aniga sheekh waa wada joogna intaasoo boqoloo qarnibaa intaasoo qarnibaa la gumaysanaya dadkii waddanka u badnaa rag baa soo halgamayey waa soo dirireen waa soo waxayeen waa kuwii markii dambe xoonnimada qaatay odayaashii u waaweynaa uu ka mid ahaa odagii baktiyey mandela markay yidhaahdeen haye nimankan caddaanka ah aan ku yaacno na eberka naga dhigay wuxuu yidhi war ukaadiye bal ukaadiye ya ukaadiye si kalean uga aargoosanaynaa buuri waxaan kaga argoosanaynaa inaan cafino buuri bismi illaahi raxmaan raxiim waan yaabnay annaga waxaan hadalkan qoran ninkan islaam baa sheegtaye diin xataa ma rumaysna wax diin la yidhahdo ma rumaysno mar baa la weydiiyey wuxuu yidhi diintaydu waa a n c bu ya aniga diinta a n c xisbiga a n c un baan rumaysnaybu wax diinoo aan kaleeto aan rumaysnayo maba jirto laa kristaan walaa masiix walaa kheyrka laakiin bani aadamka ilaahay subxaanah wa tacaala caqliga markuu isticmaalo ilahay wuxuu yidhi war nimankan kagama argoorsanayno hadda inaan isdilno oo dagaal hor la bilowno oo shalay bay iyaguna cadaadinayeen maantana anagu aan cadaadino haddana berri iyagu soo noqda haddana annaga saadamaan soo noqda haddana iyaga haluma jarna saa noqod waan cafinaynaa waddankana ku wada noolaanaynaa taariikh ahaanna waan u qoranaynaa marka ilaahayna subxaana wa tacaala wa an tacfuu aqrabu litaqwa buu leeyay bal dadka soomaaliyeed inay bartaan inay iscafin karaan gurigaman alaaba iga maqan waxaasa laygu sameeyey maalin heblaaye waxaa laygu sameeyey war maalin heblaaye wa war gaal aan ilaahay iyo diintiisa toosna rumaysnayn baa wuxuu ku leeyahy siddeed iyo labaatan sanaan xernaa waana cafin <laughs> ilaahay subxana wa tacala suuratu yuusuf baynu habeen iyo maalin akhrinaynaa uu leeyahay walaalihi idhab laa tasriiba calaykum lyowm waa kuwii dilay dil maxaa ka weyn way dileen walaalihiis god bay ku rideen wuxuu ri waa idin cafi waana la wada noolaaday marka dadka soomaalida waa inay ogaadaan walaaltinimada iscafinta iyo isu dulqaadashada iyo waxwadaagga ma aha diintooda iyo wanaaggooda aakhira keliya eh adduunyadooda wanaageedii baa ku jirta adduunyadooda wanaageedii de ka hadli doona miraheeda iyo wanaagsan iyo khayraadka ku jira ilahi subxana wa tacala towfiiqdahana waafajiyo sala allahu cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi ajmaciin jaza llahu khayr aljaza sheekhana sheekh maxamed idriis khayr allaha siiyo aad buu soo ururiyey muqawimaadka ama tiirarka walaaltinimaadka diiniga ay ku taaganta ama lafdhabar u noqon karta shan arrimood buu kusoo ururiyey oo maxabadii jacaylka dhexdooda maxaba la-aan inuusan waxba ayna taagnaan tiirka labaad alwala aanaysi iyo soo dhaweysi maarata inuu qofku aanaysto qofka walaalkiia ah, qofka ehlu iimaanka inuu dadka kale uu ka xigo ka saddexaad waa sabirka iyo dulqaadasho in lasu sabro bini aadam weeyaanoo dadku malaa'ig maaho akhdaa iyo khalad iyo wax o dhan ba yeelanhayaan ka afraadna waa cafis musaamaxaad aayaddii uu sheekhu qayb ka sheegay oo ahayd maaragtay suuratulfusilada ay ku jirtay oo alla uu lahaa idfac bilati markii laga soo sheekeynayay maaratay in aladiina qaaluu rabbuna la uma istaqaamu markii laga soo hadlayay idfac bilati yacsan aayadda waxaa lagu khatimay wamaa yulaqaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaha ila duu xadin cadiim bal yani waxyaabihii wan wanaagsanaa ee laga soo hadlay idfac bilati yaxsan bal yani qofka dhibaatada kuu geystay mid ka fiican ugu bedelbaali waxaa laga soo hadlay oo dhan qof kasta iskama helaali keliya waxaa helo uun qof ilaahay subxaana wa tacaala uu sabir siiyey iyo nasiib ilaahay uu siiyey qofkanbaa arrintaa ilahay waafajin wey ee qof kasta lama waafajiyo wey islaax baa ka mid a bayna almuminiin maaratay dhexdooda inay maaratay ay islaax dhigaan oo waxyaabaha maaratay lafdhabar u noqon karta way fara badan yihiin lakiin xaqiiqatan waa arrimo aad iyo jeer in lagu celceliyo u baahan weeye waxaan hal miaal ku darhayaa muslimiintii hore siday walaaltinimadkay u ilaalin jireen insha allahu tacala habeen dambaa laga hadli doonaa yani waxyaa maaratay ilaaliska in la ilaaliyo qofka muslim ama jirooyinka keenhaya xadiid bukhaari buu ku yaallaa cabdullaahi bin cumar iyo waxaa isqabtay qabasho kalema ahayn mucaawiya bin abi sufyaan laba saxaabi ahay radia allahu tacaala canhuma wa can iljaamiic saxaabadu dhammaantood waxay ahaayeen dad ilaahi wa tacaala uu doortay mucaawiye markii xukunkii uu qabtay oo loo tanaasulay oo xasan bin cali u tanaasulay oo caamuljamaaca loo bixiyey israac midnimadkii sanadkiisa ayaa waa la kaftami meel majlisa laisugu yimid waa dambo hadda xukunkii uu jiray oo la israacay oo dowladdii xoog leedahay mucaawiye iyo rag baa meesha isugu yimid oo saxaabo aha mucaawiyaa hadal yidhi wuxuu yidhi xukunkan ama waay anaga cidda waa la isyaqaanaaye cidda anaga nagula tartami ama nala qabsan karta ama maaratay isa soo taagi karta waa ayuu anagoo ree hebel baa nahay bimaana ree bani umayuu ka dhashay oo qabaaisha xooga badnaa ahaayeen hadal adu noocaasu soo jeeda yuu yidhi goobtana waa la fadhiyey cabdillahi bin cumar baa ka mid a ah ragga fadhiyey waxba lama dhihin markii la tegey cabdillahi bin cumar wuxuu yii radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu yidhi hal kelimaan damcaynaan ugu jawaabuy haddana waxaan ka baqay oon kelimadaa oga tegay inuu khilaaf dhaco walkhilaafu shar wey khilaafkuna shar weeyaan midnimadka midnimadkaanagii inuu dhaawac uu keeno oo kelimadaa waxay ahayd waxaan dabca inaan dhuhu yidhi waxaa kaa leh oo hoggaanka kaa leh iyo madaxtinimadka iyo horjoogaha ummadda waxaa kaa leh raggii adigu iyo aabbaha oo gaalaa idinkula dagaalamay oo muwaxidiin ahay oo idinkoo gaalaa idinkula dagaalamay markaad gaalnimadka aad ku jirteen oo dagaalama raggii la dagaalama idinku weeraray oo sababkooda aad ku soo islaamteen raggaasaa idinkalaan dabcan inaan dhuhin idinkoo muslimiin ba raggii gacanta ku hayay u dagaalamayay oo xoolahoodii naftooda u huray ayaan damcayna ugu jawaabay arrinta marka waxaan haddana ka baqay buui kelimadaas inay keento ikhtilaaf saa darteed buu faraha ka qaa bimacnaa midnimadka iyo walaaltinimadka say u ilaalin jireen marka waktigii baa iska dhowaa la jawaaishihii waxaan kusoo gabagabaynayaa hal iyo laba qof hadday jiraan had iyo jeer waxaa fiican mushaarakada inay dhinac kasta ka timaado labadaba sheekh waxay ka hadleen midka u horreeyey sheekha u horreyshay axmed wuxuu ka hadlay ahmiyada iyo muhiimada ay leedahay iyo amarada walaaltinimadku ay leedahay sheekh maxamed idriisna wuxuu ka hadlay maaratay tiirarka ay leedahay walaaltinimadku iyo waxyaabaha lafdhabarta u noqon kara haddii la waaye aan la helaynin walaaltinimadkii hal iyo laba qof baan jeclaan lahayn oo bulshada kamida labada jaanib wax ay ku birin karaan hadduu ilah yidhahdo in maarata mikrofoonka loo geeyo oo mushaaraka ay ay ka qayb qaataan haye hal qof ama laba qof baa rabnaa u gee sheekh sheekh jamcaale ama sheekh kamil jazaahu llahu khayr aljaza بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu على نبينا محمد waxaan ku biirin lahay waxyaalaha dhaawaca keena oo eh, bulshada u keena ama quwada dhaawacay eh. waxyaalahan hadda soomaalida inta ugu badan eh, intikhaabaadka hadda kenyana ka socdo ama soomaaliya ka jira yani intikhaabaadkaas inay soomaalida ku doorashada inay soomaalida ku imtixaandoorashada waxyaalaha keena oo bulshada maaragtay kala fogee ama mashaakilka ama ukhuwada dhaawaca waxyaalaha ugu weyn oo hadda soomaalida mujtamaceeda ee ka qayb qaatay inay ka mid tahay ayaan ku dari lahay baaraka allah fiikum waad maqlayseen walaal wuxuu leeyahay insha allahu tacaala habeen dambe weeyaan mawduucaas caawa waxay muhimada ay leedahay walaaltinimadka iyo midhaheeda iyo waxyaabaha lafdhabat u ah habeen dambe waxaa weya waxyaabaha dumiye wey oo burburinhaya maaratay iyo sida looga ilaalin lahaa marka runtii qodob muhiima weyaan habeen dambe insha allahu tacaala ayaan culimmadu maaratay qaadaa dhigi doona haduu ilah yaado oo maaratay waxaa iman doona akhuna sheekh xasan ibrahim maxamed abu xasan ad u taqaanaan iyo maaratay sheekh axmed cabdisamed baa habeen dambe haduu ilah yidhahdo soo gelhaya sheekh maxamed idriis safar buu asagoo aadhayaa inuu nala jooga ficlaan lahayd laakiin wuu cudurdaartay habeen dambaa laga hadlayaa marka waa mawduuc marka waa arrin muhiim ah doorashadan iyo waxyaabahan inay lagu kala dhinto oo aad iyo aad kuntay khatarta fi waqtigeedaan ka hadli doona adu ilah idhahdo hal qof oo kale oo arrintaas ayna markaa muhiimada ay leedahay iyo waxyaabaha lafdhabarta u noqonahay walaaltinimadka maarata insha allahu tacaala saasoo caawa insha allahu tacala muxaadaradeeni eh, nadwadii qiimaha badnayd intaasaan kusoo gabagabaynaynaa habeen dambe insha allahu tacaala iyo walaaltinimadka cudurada ku dhaca iyo waxyaabaha aafada oo a burburiya iyo wixii lagu daweyn lahaa yaan insha allahu tacala isugu imanaynaa iyo culimadeena maaratay qaybo kamida waxaanu isku ognahay waxaanu leenahay culimada soo dhawaada innagana inaanu gaadhsiino dadka ayaa loo bahanya oo cilaanku berinta insha allahu tacaala uu ka xoog badnaada gabdhuhu hadday joogaan ha isgaadhsiiyeen insha allah saasaan kusoo gabagena ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaba sn sifaati alculaa inuu culimada iyo dhammaanteema fii miisaan xasanaatina uu nooga dhigo maaragtay maalinka qiyaamada oo maaragtay uusan jirin qalbi saliima ma wax kale lagu badbaadaynin maaragtay inuu ilaahi subxaana watacaala miisaanka xasanaadka uu noo saaro idinkuna xuduurkiinaas iyo istimaaca qiimaha badan culimmadeenna imaashaha inoo yimaadeen iyo juhdiga ay bixiyeen iyo kelimada qiimaha badan ilahi subxana watacala ka ajir siiyo sidaas aanu kusoo gabagabaysanaynaa hada wsal allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barkatu jazakum allah